gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay nabadkan waa idaacadda kulmiya magaalada muqdisho kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale kulan wanaagsan dhegaystayaal qodobada caawa barnaamijka xog waraysi aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona eh, anu ma garanahayo haddee waa la wada hadlay oo xabadda waa la joojiyena waan maqlaynay hase ahaatee laakiin xabaddii tobankii subaxnimo nagu bilowday baa afartii galabnimo nagu socotay qowmiyadda oromada ee ku dhaqan dalka etoobiya waxay weli wadaan beegsiga iyo sidoo kale weerarada ay ku qaadayaan soomaalida halkaasi ku dhaqan qaar ka mid mida ah dadka deegaanka waxay sheegeen in dagaalkaasi wili uu socdo islamarkaana uu dhaliyay khasaare kala duwan qodobada sidoo kale barnaamijka xog waraysa caawa aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qorqoor ayaa maanta waxa uu booqday allah u naxariistay qoyskii uu ka baxay axmed fiiqan oo ahaa askarigii isku dhigay qaraxii deegaanka lasgacmi madaxweynaha iyo sidoo kaleetaba qoyska oo ka hadlaya ayaan barnaamijka xog waraysi idinkugu soo gudbin doonaa saraakiisha ciidanka xooga dalka soomaaliya muqdisho maanta waxay ka ambabixiyeen ciidamo loogu talagalay inay ka qayb qaataan islamar ahaantaana ay al-shabaab weerar xoog ay ku qaadaan kuwaasoo ku sugan qaar ka mida ah goboladaha dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu la kulmay wasiirka difaaca dalka mareykanka waxayna ka wada hadleen dardargelinta dagaalka ka dhanka al-shabaab xubintii kalamaan sidoo kale waxaad dhegaysan doontaa dhulkii kumaagaba wa horjoogsanaynaa sugaantaasi qaybaha dambe barnaamijka xog waraysa idinkugu soo gudbin doona farsamadu waa salaad waa mar xog waraysa ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baaba'a iyo bukhlig iyo beenta iyo baraka'a iyo barya aadamiga allahay naga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada tala xumaanta iyo toobad la'aanta allahay naga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadab la'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahay naga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusida isu dabajeedinta kala weji dadabka iyo jahannama allahay naga nabadgesho bakhdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraad iyo xumaanta allahay naga nabadgesho qudhunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allahay naga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allahay naga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allahay naga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqib xumada iyo cisyaanka iyo cadaab sababta allah inaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baabacalayda jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allah inaga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allah inoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allah inoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo darisada iyo dowladdana allah wanaajo wanaajiyo muuqaalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allah inoo wanaajo khalkhalka iyo khilaafka allah inaga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatulijaaba nooga yeel carabka iyaga allow ismul acdamka ku beeg godob godob dhashiyo talawaada guracan kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira buux u baxay gulufguluf ku tegey gigya gigisbedelay garya garisidey gelingelin ka daaynu ku bilowna dhegaystayaal barnaamijkeenan xog waraysi qodobkiisa ugu horeeya qomiyadda ormada ee ku dhaqan dalka etoobiya ayaa weli wada beegsigai sidoo kale weerarada ay ku qaadayaan bulshada soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan iyadoona qaar ka mid a ah waxgaradka deegaanka ay dowladda etoobiya ugu baaqeen sidoo kale dowlad deegaanka soomaalida madaxdeeda in sida ugu dhaqsiyaha badan arrimahaasi ay soo farageliyaan sheekh muxudiin waxa uu ka mid yahay waxgaradka ku dhaqan dowlad deegaanka soomaalida wariyaheena cabdixakiin gamaadiid oo ku sugan magaalada jigjiga ayaa waxa uu uga warramay weeraradii ugu dambeeyey qoomiyada oramada ay ku qaaday soomaalida halkaasi ku dhaqan eh, walaal cabdixakiinow saaka xambaaro markay tobankii subaxnimo ahayd ayaa maleeshiyaanka oromada ayaa weerar soo qaaday meel ayay kasoo diseen marka weerar bay soo qaadeen xabadday ay bilaabeen tobankii subaxnimo ilaa afartii galabnimo ayay xabadaasi waxa weyan barakac ay ku socotay anu ma garanahayo haddee waa la wada hadlay oo xabadda waa la joojiyeyna waan maqlaynay hase ahaatee laakiin xabadii tobankii subaxnimo nagu bilowday baa afartii galabnimo nagu socotay eh, khasaaraha hadda meesha ka dhacay kolley xabaddu way soo gaadhay barakaca dhexdiisay ku dhacaysay oo afar ruux oo dhaawaca oo yaa jirta oo shacabka ah laba dumara iyo ilmo yar oo caruura iyo oday da bay ku dhacday dadkaana waa lasoo qaaday oo xagga riferaalka loo soo qaaday khasaarahaasa ah maanta dhacay oo dee hub waxayna ridin maanta maysan lahayn kolley sidaan wararka ku haynanoo maantaan barakaca qabanaynaaba warku ahaa wixii bay kaga dhabeeyeen oo kolley maleeshiyaanka oramada ah dagaalkay saaka soo qaadeen ilaa afartii galabnimo unbuu socday se kolkii dambena kolley waxa weeyaan meesha way ka jabeen way ka carareen dhibaatadaasa ah maanta dhacday oo kolley maalmahan dhibaatadaas way isdaba socotay oo isniinta beriha isniinteedii buu bilowday kolley maleeshiyaanka maamulka oromadu ay e soo dirahayaan oo si isdaba jooga oon kala joogsi lahayn dhibaato shacabka ugu geysanaya ayaa hawsha ka socota meesha dowladdii federaalkuna walley way aragtaa oo maqleysa ciidankii militariga waddada waa joogay intaa xabaddu ay dhacayso hog waxayna ridaynin maayna lahayn waa la dhegeysanayay waana la maqlayay wayna arkayeen dee dhibaatadaasa meesha ka socota kolley barakaca dhibaato badan ba haysata oo ku socota horeyna waa looga hadlay in badanna waxa weya baaq baa la diray dowladda federaalka loo diray odayaasha dhaqanka in xabadana laga joojiyo ilaa haddana waxa weya wax xabadoo la joojiyo ma jirto maamulka oromadu kolley waxaweya ciidankiisii uu soo darayo dhibaatadaasay wadaan haddee cid kastoy hawshani qusayso ama dowladda federaalka ha noqoto ma odayaasha dhaqanka ee waxa weeyaan oromada bagadayaasha ha noqote kulli dad shaar nahay oo waxa weeyaan derisa hanti kama wadano dhul kama haysano haddee ninkastana xuduudiisii buu joogaa dadkan shacabka ad aragtay deegaankoodii bay degan yihiin in subax daa'ima lagu soo kalaho oo un rasaas lala dul yimaado calankii dawladda hoosteedana dadkan lagu laayo dawladdii federaalkuna ay eeganaysa waa nasiib darro cid kasta ay khusaysa waxaan leenahay oon mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baan ku celinaynaa hawshan in wax laga qabto ayaan codsanahaynaa sababtoo dhibaatadii hadda waa badatay ummadantadi shan boqol oo kilomitir ayay soo kaxaysay hanti waxay lahaayeen dhibaatadii ku dhacday ee qowmiyadaha dhex maray ee ayay uga soo kaxeen hawshaana isbeddelkiibaa ka dambeeyey haddee isbedelka dabadii haddana inuu waxani soo noqdo nasiib darro weeye arrin aad iyo aad foolxumo ayay waxaweyan maamulka oromadu ay samaynahayaan shacabka oromadu lama qabaan laakiin maamulka oromada iyo maleeshiyaankan ay soo dirayaan dhibaato badan buu shacabka ku hayaa barakaca dad barakaca oo labada dhagax dhexdooda degan oo maalin dambe inta qarida lasoo fuulo xabad un hooda lagaga qaadayo arrin nasiib darra ah weeyaan marka mas-uuliyiinta oromada arrin ay iyo aad maanta ugu dhaliilan yihiin aad iyo aadna ugu ceebeysan yihiin weeyaan dee dowladda federaalka waxaa ka qabato Eh, ra-iisul wasaaruhuna hadee kolley isagaa meel la taabta madaxe ma waxa ugu sarreeya waa madaxe dalka isaga maanta ninkii u sarreeye ah shacabkan waa shacab ethoobiyan shacab soomaaliyeed weeye jinsiyad shalayna wixii loo laayey loo baabi'iyey wuxuu ahaa eh, deegaanka qoomiyadihii wixii islaayey soomaali baa tihiin bay maantana waxa weyaan tiin inta looga daba yimaado iyagoo shan boqol oo kilomitr soo cararay inay haddana halkii toddoba sana toddoba sano dabadeed lagu laayo nasiib darro weeye aad iyo aad u xun arrintan noocaana waxaan leeyahay cid kasta qayb cid kastoo ay khusaysahay waxaa ka qabato dowladda deegaanka soomaalidana baaqi ayaan u diraya oo hawshaa sidaa oo kale ummaddan dhibaato badan baa haysata waa tahay waa mahadsan tahay dagaalka maanta dhacay dagaaladii maalin u dambeeyey dhacay muxuu kaga duwanaa dagaalkan maanta dhacay dagaaladii hore wuu ka cuslaa xabadda ay ridayeenna way ka farabadnayd dagaalada hore isgoosgoos iyo noocaas uu ahaa laakiin dagaal maanta waxay soo qaadeen aada u culus oyna waxba ugu aabayeelahaynin wax alla waxay ugu aabayeelayiin maysan jirin marka dagaalku dagaaladii hore wuu ka cuslaa aada iyo aad booga cuslaa laakiin eh, falilaahi alxamdu khasaaruhu waa yaraa oo khasaaruhu sidii uu shacabka ugu dhacayay maanta waa ka yaraa oo shacabka maanta afar qof bay ahayd laakiin rasaasta ay shacabka maanta ku rideeni ee rasaas lama dhigi karayn waxay garaacayeen waaya ehm, sheekh muxidiin dagaalka hadda eh, hadda ma socdaa mase istaagay dagaalku waa istaagay galabta buu istaagay salaadii casar dabadeed ayuu naga istaagay inta xabaduna way socotay uun marka dagaalku hadda waa istaagay dee berri ilaahay baa garan waxay soo qaadi doonaan iyo waxay samayn doonaan laakiin hadda dagaal nagu socdaa ma jiro laakiin dee dhibaatadaasaa taagan dhibaatadiina waa dhibaato istaba joog oon kala joogsi lahayn kaasi wuxuu ahaa sheekh muxudiin waxa uu ka mid yahay waxgaradka ku dhaqan dowlad deegaanka soomaalida isagoo ka warramaya duulaanka ay ku soo qaadayso qoomiyadda ormada gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taalo iyadow ya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadow ya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay isbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka darangaryagarisirtiyey gelingelin ka daran xog waraysaad degeysanaysaan idaacadda kulmi oo idinkaga imaanaya markan galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa booqday qoyskii uu ka baxay allah u naxariistay axmed fiiqan oo ahaa askarigii isku dhigay qaraxii deegaanka laasgacmi ee ka dhacay gobolkaasi mudug madaxweynaha safar dalka dibadiisa ku maqnaa markii uu kasoo degay garoonka diyaaradaha dhuusamareeb waxa uu horey ka gaaray qoyskaasi isagoona halkaasi kula hadlay sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay aabaha marxuumka waa mahadsantihiin waa noo timaadeen horena waa noolmi madaxweynaha fariintiisii hore iyo maxaa tiraahday akhbaartiisii hore waa noo timid waa ka qaabilnay haddana isagiiyoon nasan oo maxaa tiraahday aan aan surwaalka iska bixin ayuu noo yimid isagoo raba inuu tiiraanyadan hayso nagala qayb galo isaga mid ka badana hayso mas-uuliyadna u leeya madaxweynena u yahay dalkana maxaa tirahday madaxweyne u yahay iyo dadka iyo maxaa tirahday wax walba oo dhan oo guud oo taabanaya inuu surwaalka iska bixin oo isagoo sidii ugu jira oo noo yimid ayaan uga mahad halkaan galabta waxaan u nimid inaan soo soo tacsiyeynno soo siyaaranno qoyskii aabbe iyo hooyo iyo ehelkii uu ka baxay mujaahid axmed waxaan rabnaa inaan idhaahno aabbe iyo hooyo iyo ehel dhammaantiin iyo qaraabooy waxaan leenahay marka hore ilaahay subxaana watacaala tacaala badel khayr qaba hadin siiyo meeshii lagu bixi lahaa ama meel uu ku lama noolaadeene meeshii ugu fiicneed axmed ku bax isagoo dalka dadka iyo diinta difaacayo bax gacan khawaarij diin iyo dad iyo dadba duulaan ku ah difaacaya oo ka difaacaya dadka iyo dalka iyo diinta ayuu ku baxay wuxuu ahaa geesi aad ku soo ababiseen oo ku soo koriseen geesinimo wadaniyad dadnimo iyo damiir midka ugu sarreeya bini aadin wuxuu ku soo koray gobonnimo iyo geesinimo geeri loo dhalay waxaan rabaa inaad idhaahdo bedel khayr qabaalaha idin siiyo mar kale dhammaanteen naga baxay meelshii ugu fiicneedna waa ku baxay waana intaan nool nahay na waa idin garab taagnaanaynaa dowladda galmudug iyo ummadda soomaaliyeedna waxaad ku leedihiin xusuus gaara ah haddaan annagu dhibanno iyo haddaan nahay midna kuma xirna dowladda galmudug xaq iyo xuquuq geesinimo iyo bilad geesinimo ku leeyahy taariikh iyo taallo gaarna waa u samaynaynaa ilaahay idankii wuuna geesinimo geliyey wuuna dhiro geliyey haddii wiilasha soomaaliyeed ee la dagaalamaya khawaarijta ay sida axmed oo kale u dagaalamaan ama sida axmed iyo walaalkii kale maalintaas baxay ay u dagaalamaan waan hubnaa inaysan maalmo qaateen maalintiisana axmed ma dhaafeen sharaf iyo karaamo iyo dadnimo iyo xusuus iyo taariikhna waa ku tegi isaga ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga rajaynaynaa shahaadadiis a loo aqbalo mar kale waxaan leenahay taasi anaga dadkayga iyo dadkanaga looma looma ooyee waa loo aaraa khawaarijtana ah waa ka aaraynaa insha allah hooyo iyo aabbe iyo ehel iyo qaraabo iyo gobta oo gadaal u galaba waa ammaanaynaa qawaarijtana waxaan su dadaarmaynaa haddii ilaha yidhaahdo waa gebagabo waa gebagabaynaynaa waxyaaba yaryar oo gudaha ku jirana waa baaraynaa waana cadaanaysaa insha allah ugana harib mayno khawaarijta iyo cawaankeedana waa gebangabayna waa tirtaraynaa insha allah axmed qof iyo dad gaara ah, midna difaaca difaacmayna dowladnimada iyo diinta iyo dalku difaacay xaq iyo xuquuq joogtaa iyo sharaf joogta aanu ku leeyahy jasaakum allahu khayran bedel khayr qaba allah idin siiya mar kale dhammaanteenna waxay noo tahay sharaf iyo karaamo wax axmed uu sameeyey asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayuu kaasi ahaa cagaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyasku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka daran garya garisirtiyey gelingelin ka daran waxba geestarsaday gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba geestarsaday magaalada muqdisho waxaa maanta ka ambabaxay ciidamo ka tirsan xoogga dalka gaar ahaan kuwa gorgor kuwaasoo ka qayb noqonaya dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolada dalka taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka gaashaanla sare dayax cabdi cabdulle ayaa sheegay in markasta looga baahay ciidankaasi in ay kaalin muuqda ay ka qaataan islamarkaana ay ku garab istaagaan dadka deegaanka oo go-aan ka dhana al-shabaab qaatay si dalkooda iyo sidoo kaleba deegaanadooda uga xoreeyaan farxad bay noo tahay maanta inaan meeshaan wejiyadiinna quruxda badan inaan soo hor istaagno inaan ina aragno aad iyo aad baan ugu faraxsannahay mar koowaad waxaan kaga mahad celinaynaa oo idinkaga mahad celinayaa shaqada aad ku jirtaan oo aad u haysaan waddankiinna dadkiinna iyo dalkiinna oo aad naftiinna iyo dhiiggiinna u bixinaysaan waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad baa u mahadsan tihiin dhiigga iyo dhiidka aad bixinaysaan ilaahay haynu kugu beddelo sharaf iyo karaamo janno ilaahay haynu kugu beddelo cibaado ilaahay haynu kugu beddelo waxaan u ducaynaynaa intii aan ku jirnay halgankaas dadkii aan waa jeclayn oo shuhadada ahaa oo naga shahiiday ilaahay ha u naxariisto shuhadadoodana ha u aqbalo maxaa yeele waxay ku dhinteen gacan dad manaxayaala oo dalka iyo dadkaba dhibaato ku hayo aad ogtihiin shalow ugu dambaysay inay qarxiyeen suuq weyn oo ku yaallay magaalada beledweyne oo dad shacaba oo soomaaliyadoo muslimiina oo iska dukaamaysanaya oo waddooyinka marahaya ay ku baabi'iyeen marka nimankaas cidday dilaan waa ahlu janno culimmaduna waa inii sheegtay diinta islaamkuna waa sheegtay waa nimankaas dadka masaajidda ku laynaaya runtii ciidankan halkan siddeediyo tobnaad oo gorgor ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dalkaba waxaa ugu fadhidaan ahmiyad weyn waxay inii hayaan sharaf waxay inii hayaan karaamo waxaynii hayaan jacayl sida aad ugu shaqaynaysaan ummaddiinna naftiinnana ugu huraysaan dhiiggiinnana ugu bixinaysaan dawladda soomaaliya iyo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo taliska ciidanka lugtuba waxay inla garab taagan yihiin wax kasta oo waajibaadkiinna aad ku gudanaysaan eeliyahoba waa inla garab taagan yihiin aad iyo aad iyo aad aan ugu faraxsannahay shaqooyinka aad qabanaysaan waxaan ku jirnaa wakhti dagaal si aad ogtihiinba oo dalka dhan dagaal ku jiro oo nimankaas dadka soomaaliyeed lagaga wareejinahayo dagaalkaas waxaa la maraa maalmo kulul maalmaa la marayaa maalmaha waxaa ka dambayn doona maalmo qurux badan waxaa ka dambayn doona waddankeenno amni ah waxaa ka dambayn doona inagoo kulligeen wada faraxsan waxaa ka dambayn doona inagoo ta ka baxana askariga laga fasaxa xamar gaalkacyo uu gaarigiisa ku tegi doono baan rajaynaynaa inay ka dambayso waxaa ka dambayn doona askariga laga fasaxa xamar oo baydhabo ku taga asagoon cidna ka walwal qabin waxaa ka dambayn doona askari kasta oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inuu helo maamuuska iyo sharafka uu xaqa u leeyahay inuu u noolaado inuu u noolaado sidaa ciidamada adduunka u nool yihiin markii aan shaqayno waddankeenna aslaaxinno amnigiisa iyo kala dambayntiisa soo celinno waxa aan u dhimanaynaa waa in dadkeennu ay helaan amni waa in dawladdeennu ay awood u hesho ay ku shaqayso oo dadkeeda ugu adeegto waa inaan ka dhex saarno nimankaas dhibaatada ku ah horumarka waddanka hortaagan oo aad dareemaysaan meelihii aad tagteen oo dhulka aad ka hawlgelayseen dhibaatada gaartay iyo siday uga haraan meelaha kale ugu dambeeyaan inaan nolol ka jirin wax nolol oo bini'aadan ku noolaada inuusan ka jirin taasaa markhaati idinkagaa nimanka inay cadow yihiin waxaan ku faraxsanahay maanta inaan hortiinna imaado idinla kulmo waxaan dhegaysan doonnaa dhammaan riboodyadiinna iyo xaaladihiinna iyo idinkiiyo taliyaashiinnaba halkaanaan ku wada sugnaan doonaa waanaan inii imaan doonnaa marar badan waana isla howlgeli doonnaa haddii ilaahay idmo waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad idinku boorinahayaa inaad u diyaargarowdaan waajibka qaranka soomaaliyad inaga sugahayo waa ku faraxsanahay maanta in inaan arko aad iyo aad ayaa idinkaga mahad celinayaa waxaan inii rajaynayaa guul waxaan inii rajaynayaa intii dhimato oo inaga shahiidaana inay shuhado noqdaan inta noolna inay darajo iyo bilado iyo sharaf ku noolaadaan innaga oo waddankeenna xoraysannay nimankaana ka saarnay inaan ku dabbaaldegno aana ku tartanno askari hebel meeqa u qaatay billaddiisu ma dahabbaa billaddiisu ma qalinbaa meeqa derajuuda lacay intaas inaannu haddii alla idma ku tartanno baan rajaynaya waa guulaysanaynaa haddana waa guulaysanay howlgalku markuu bilaabanahayay sannadkii la soo dhaafay oo dagaalka dawladdu ku dhawaaqday aan gelaynay ma tabaan meesha bacda la yihahda askariga ugu horreeyay nooga dhintay markii dagaalkaa soo bilaabahayay oo ka tirsanaa ururka saddexaad iyo askari ka tirsanaa qaybta koo iyo labaatanaada maalintaa ku dhintay maantana dee waa ogtihiin meesha xaaladdu marayso oo laysku haysto intaas dadka soomaaliyeed oo ciidamada deegaamada iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed halkaasanoo lasoo dhaafay dagaalka guushaa weyn baa laga gaaray mid kasta iyo meel kastaoo la qabanahayay caqabadeeda iyo culayskeeday lahayd laakiin intaa midna nama joojinayn ujeeddadii iyo halgankii aan lahayn ilaa aan ka gaarno oo ah inaan bannayno dhulka u dhaxeeya xamar ilaa gaalkacyo oo uu noqdo sida aadan yabaal iyo cali guduud iyo boqokorey iyo teedaan iyo dhulkaas sida nimanka looga nadiifiya inaan uga nadiifinno ayaa inoo ballanah haddii ilaahayno waxaan ii rajaynayaa guul waxaan rajaynayaa haddii ilaahay idmo wax badan oo aan ku farxi doonno kulligeen shacabka soomaaliyeedna ku farxo inaan innaguna arki doonno aan heli doonno baan rajaynayaa soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha midowdo soomaaliya ha midowdo xoogga dalku ha guulaysto xoogga dalku ha guulaysto guutada siddeey tobnaad ha guulaysato Uh, ururka toddobaad ha guulayso ururka sagaalaad ha guulayso ururka tobnaad ha guulayso aad iyo aad iyo aadaa umahadsantihiin sharaf bay noo tahay inaan in aragno waxaan rajaynayaa dabcan wixii abaalmarinno iyo loogu talagalay iyo wax kalaba taliyihii baa jooga isagaa insha allahu tacaala aan ku arki doonnaa kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidanka lugta xooga dalka soomaaliyeed oo la dardaarmayay ciidamo u anbabaxaya gobolada dalka soomaaliya gaar ahaan goobaha ay ka socdaan dagaalka dhanka al-shabaab lagu sixiyo godogodob dhashiyo alawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalmaan ee barnaamijkeenna waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfila sidaanay ilmuhuuga qosliyaan warshadda isbuunyada dubay kaalayuu u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso warkalemaanay mujaahid macawisladu gabay igu soo diraan idiin ahrinaya haye axmedow fogaan arag miya ku biiri war fogaan arag saadaanu bixi jiray ma gabayow keenay war lankii meeldheel warkaalagaw macawisleyinoo kabiir waa beeta oo isbitaalka waaba laga soo saara miya uba waa sugutuma isma ogeyn miya war gabay mujaahid macawisleyay tiriyey dood lagama soo celiye warkaha ku degdeginiyana maqla axmedow gabdho guri ceel iyo cadaada joogana say u gabyaan anaaba yaaba waarde kuwaas waa diricley war gabaygu waa laba warkalemaanay warka waa ku orodiino mujaahidku wuxuu yidhi ninuu wadnaha gooyayoo goohayaan ahaye eh. gashi weyn ninkaa laga sidoo geyr qabaan ahaye eh. ninka garabka loo sheegtay oo guudka laga xiidhay eh. geesigaa tol waayee xanuun gorodda laalaadshay oo geeli dhaqan waayey oo loo gafaan ahaye gayaankii nin loo diidadoon guursan baan ahaye gabadano nin jiifaan ahaa dhowr gu oo tegaye garab baanan helin waayadana gibir ma dhiibeene gadaafada qawaariijta iyo gacanla'aantooda iyo siday shabaab noo galeen gaalku ka ajooye bulshada waxaa noogu wacan iyo gargaar gargaardoonka eh. waydaan garana xaajadu ma aha guula toondi'ine eh. kolkay dalagii noo ay rarteen gunud yar mooyaane eh. geedqaad ma falan waayo oo tuurnay godintiiye nimankani waxay guursadaan gugiba dhowr jeere gashaantidaa ha joogtiyo xilqaad ama garoobahae foodleydayay gaadayaan guudka loo firo eh waa godadlayaal gees ka maray idil gambooleyey gufya yarad ma bixiyaan xataa gogolkulaabkiiye gabdho aabbahood laga dhacay guri ku haystaan mancaane anna inaan u gudo waa manceen inangayaankeeye mudday giirka aan dhaqanno iyo gaabanow ariga iyo guunyadan haysaniyo naga dhaceen geele mudday wiil qurgooyeen misena nolol galaafteene mudday gacaldhan laayeen sidii gaal shisheeyaaahe kumanaan ayay gowraceen birimugeydaah gaasir baa ku dhacay waayadan ganacsigeenniiye waxay eed galeen baan intaa soo gocanayaae gu'yaal iyo gu'yaal bay dulmiga nagu galaaleene macawisley ka tirsanoo geesiyaa yidhi cod macawisleyna waxaa kaloo dhaheen eh. haddii aanan dhulkaygo eh. dhiig kuugu fooldhaqin eh. haddii aanan dhulkaygow dhuux cadaawe ku karin soomaali kama dhalan war waxaad ka tagtay maalkaaga maan dhaqan canihiisa maan dhamin ciidana dhabumaalihii war kalemaanay warmaysiine shacabkii lagu xasuuqay magaalada beledweyne allah u naxariisto haysto dhaawacna allaha bogsiiyo laakiin baabuurkii qarxay mid ka sii weyn iyo raggii waday baa la qabtay wararkuna waxay sheegayaan baabuurka beledweyne ku qarxay iyo kan la qabtayba inay dhuusamareeb u socdeen hase yeeshee kan qarxay markii ciidanku ka shakiyeen oo la hor istaagay ayuu qarxayaa la yidhi sababtoo ah iyaga muhiimadoodu waa inay dadka xasuuqaan bartilmaameedku uu rabay haddii uu gaari waayo iyaga waxaa dan u ah meeluu dad joogo laakiinse waxaa yaab leh warar sirdoonoo la helay inay sheegayaan baabuurtaani inay ka yimideen weeyeen galbeedka beledweyne laakiinse cadowgaan ku dhaafeen inaad caawiso ceeb iyo caqli darro waaye aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi shabaab baabuur lagu rarabiro wax lagu baabashay barteen baabuur lagu rarabiro wax lagu baabashay barteen warnay warka horaa warga raacaye dhuusnamareeb madaxweynihii soomaaliya waa ka maqan yahay madaxweynihii galmudugna waa ka maqan yahay marka haddii labadii madaxweyneoo kala yaraa ka maqan yihiin labada baabuur oo qarax ah oo kala yar yay u wadeen bow dhuusamareeb miyaan dajoogin iyaga laynahayaan ilawacadowgii dadka war nimankuma falan yihiin reer dhuusamareebaad inay baabuurta isku dhigaan miyay moog yihiin dambe dhuusamareeb la gaadhin reer beledweynaaba isu dhigay marka mujaahidiin run ah ayaan ku soo baxay khawaariijtiina koodii waa beenoobay war ma waraabowtaag bay ahayn warwar ma haysiina khawaarijtu ninkii balweyne isku qarxiyey qabiilkiisa iyo jufadiisa iyo magaciisaay soo bandhigeen waxaana iiga soo baxda sida ay warka u dhigeen qabaa'ilada soomaaliyeed inay rabaan inay isku dilaan oo isku diraan sababtoo ah nin maskaxdiisa laga dhaadhiciyo inuu qarxo qabiilna ma matalo naftiisana ma matalo cidou og yahana ma jirto sababtoo ah qof naftiisa dila hooyadiis xadiidna xitaa dhaafi maayo oo ma waxaadna leedaha nimankii qofkaas dooriyey macnola'aanay u doorsheen waweynay bamba ka dhigtaan ay u doorsheen waar walla weynay waxaan ii weydiiyey ilmahan qarxaya maana nimankaasi ka dhammaan mise suuq carruurta lagu iibiyaa jira war anugu abwaanguura waxaan hore uga maqli jiray waa duul habaarane dabka kuwa ku soo xidha ma duurkay ka heleen ma dayn baa lagu siiyey ma laga qaatay ma dukaamo iyo suuq dadka lagu gadaa jira waa dagaag raqiisahee dalaalkaa ka iibiyey ummadaan dembi lahayn shacab aan dareen qabin muslimiinta dil qaarkooda haddii darajo aakhiro duulkan ku helayaan amiiradu ma isdilaan ilmaha xay u dagayaan ajir miyaanay doonayn arya waxaad ka tag markii uu xanaaqow ku daray duumo haydan layse waar anugu shabaab waxaan oran lahaa al-shabaabka wada naaxay oo gees iskugu baydha laynidayn maayo wakhtigana gees iskugu baydha la laysku daynayna gees iskugu baydha weelkiinna waa buuxsameeye gees iskugu baydha gurigiinna alla biyiya gees iskugu baydha iska soo taagtaagnina gees iskugu baydha intaasaan ku soo goobayaa aryaadaha kalemaanay warhee ma haysiin madaxweyne xasan shiikh iyo wasiirka gaashaandhigga maraykanka jabuuti ay ku kulmeenaa la yidhi c b b na waa tii kow idiin sheegta madaxweynuhu inuu ismaaciil cumar geelle ciidan ka tuugi doono laakiin warkaasu waa beenoobo maha inay maraykan ku ballansanaayeenaa caddaatay ra'iisul wasaarihiina af carabiyow qaramada madoobay ugu qudbeeyey wuxuuna yidhi dagaalka qawaariijta beriga minaanna laka taageerin birriciddau qabsado uun ka taageeri mayno sababtoo ah balaayada waa iska didihaynaa meelna fadhi maayaan mugacidday mugaay ku dudaan cabaadi doonta haddaan taambagarab hana siiso hadda leeso fadhi maaya maha xaa idindhiga dagaalku waa socdaay waxaan oran lahaa lugooyada shabaabka iyo in badan leebka nagu taagan luma waa in raggu laylsanoo jalo laxaadkoode kuwa laba aflaynaya ee cadowgu laaluusho liidnimo riqiis iyo xim bay libin ku dooneen laqan geesiyi waa ninkii laayo cadowga warkalamaana war ma haysaane xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo dhuusamareeb dadweyne kula hadlayay wuxuu yidhi khawaariijtu waxay doonayaan iyo meelay u socdaan midna ma yaqaaniin maxaad rabtiin haddaad tidhaana maraykanaan la dagaalamayna ay ku leeyihiin weligoodna qof maraykana ismahaysan araga waxay xasuuqayaan waa dad muslimiin oo soomaaliya qunfulkaasna waxaa ku jabiyo furihii la dhintay osama binlaadin waayo isagaa u sheegay dhihiina jire maraykanaan la diriraynaa ben badana warba wartorkiisku kaa qarxiya mid khawaarija maraykan ka yimi waar muftax akhruu jiraabaa lagu yidhi war naga jooga degdegi waa camal shaydaan rag baana haye cabdiraxmaan ma wuxuu kaloo yidhi waa in loo gartaa nimankan cadow soomaaliyeed oo ciday nabadgelinayaan oo ay dhaafayaan aysan jirin soomaalidana waa kala hormarsanayaanoo hadba ciddii dagaal kula jirta maahana inta kale dabamarsanayaana ciday nabadgelinayaan ma jirto obow marka xaaladu soomaha ninkii qayrkii loo xiray aadna soo qoyso war waa saddexdii dibiyo libaaxu kala sirtay ma anigaa midiya qarshaa laygu qali doono war war laydinma sheegi karaan iska soo gabagabeeya cabdiraxmaan waxaa kaluu yidhi shabaab dilka iyo qaraxa iyagaa dadka la soo aadi jiray waana ogtiinu talada muqdisho midaysan wadar jari weerarin ma jirin maalin kastana dadku waxay sugayeen meeshay qarxi doonaan oo boorka ka shidi doonaan laakiin cid ku maqan oo difaacooda u taagneed ma jirin haddase dowladdu dagaalka inta soo rartay ayaga u keento godadkoodi ugu gashay qaraxyada ay hadda furmaha ka geystaanna waa kuway magaalooyinka gey jireen ayagoo wada marka fursadda maanta taagan laga faa'iidaysto ummaddu nimankan ha u midowduu yidhi warkalamaanay waxaa la yidhi urashada kacdoonkii dhowaawowna kaafiye soo celi kalsoonidii bulshada kooxdu damiyeene sharaftiiyo karaamadii dalka dumarkana kaalin sarageeye shabaabkana kadeed iyo ku noqoy kaar xanuun badan karaamadiiyo sharaftiyo kalsoonida allahayow soomaalida ku soo eli adakariine allahayow allahayow ku soo eli war kale maanay warmaysiine dagaalka ugu culus ilaa hadda mudugo ka socda mana aqaan aagaga kale ilaa hadda wax looga fadhiyo laakiin mudug waxaa layidhi si fiicana boorka laysaga kariye qaaraana godadka ay geli jireen madaxa loo geliya iska dhaaf wax kale hadda nimanka sida raggaasu yaala maa la wadayaalaha ma la iska dhaafo wareermadu kabtoodu nooma gasho tuuladii la qabsado waxaa la yidhi dadaa ka soo baxaya calamo wato ciidanka soo dhowaynaya gabdhuhuna baraambur iyo caano baraxay ku soo dhoweeyaan hadda ragguna waa u hilbaqalaa laakiin gobollada kale degmadii la qabto ciidanku waxay soo galeen magaalo laga kala tegay oon hal qof uu joogin oo la leeyahay dadkii khawaarijtii ku hor ordeen markaasaa dadka iyo khawaarijta la garan waayaa ciddii ku fikra dila ciddii la macaamisha dila ciddii raacda dila ciddaan kaag tegin dila si khawaarijta loo laayo dhammaan wada dila si khawaarijta loo waayo meenkadarawaytwar khawaarijtu dadka waa afduubaano waa qasbaane raalli kama ahan dadku aryaa reer midogaba maxay u qasbi waayeen waar timir lafaa ku jirtadii aryadhaab waanguurana wuxuu yidhi dulunkuwana daashaade kaduruukiidaan moodayow dulunkuwana daashaade kaduruukiidaan moodayow war anna khawaarijta waxaan dhihi lahaa godad qodatayaa sidii bahal gashaa ku gurgurata waa yeelkadiine war anna waxaan dhihi lahaa khawaarijta gacma taagtaya geeda fuushaya dhagax gurataya waa yeelkadaay war waxaan odhan lahaa duubata gamba xidhataya iskalaashaya waa yeelkadiine war waxaan dhihi lahaa caratayaa qiiqshidatayaa isqisaastayaa waa yeelkadiine waranna waxaan dhihi ciid ciid gasha kacabaadaya baal kugu cunyaa waa yeelkadiine annaysan waliba siingarfaday ama boorteenna dagaalagallena isku fiiridaanab waa yeelkadiine warkalamaana war mahaysiine maxkamadda ciidamada qalabka sidaa waxay xukuntay shabakadii shabaabka lagu eedeeye gabadhu ka mid ahayd ganacsadihii jaajuuska u ahaayoo buurraa toban sano xabsi ciidan ahaa layidhi gabadhii yareedoo la sheegay inay qoryaha u qarin jirtay niman aan dhalin aanna qabin lana dhalanna guryala deganayd siddeed sanaa lagu xukumay odaygii gaariga noohadaa watay oo shabaabka maxkamadahooda dadka u qaadi jirayna hal sano oo xabsi magaalaha lagu xukumo booliisku la soconayaan maadaama lagu caddayn waayo inuu hadda hawshaas hayo nin kalena wax dembiya waa lagu waayo gurigaaga aad baa layidhi waaran ugu buuqina reerihiinni qabo mayaa la yidhi war lagu xukumay hal sanooo boolisku la soconayo wuxuu yidhi waxaan joojiyey maxkamadaha shabaab inaan dadka u qaada markii madaxweynaha amar ka soo baxay oo uu shabaab ciddii la macaamisho waa dembiile oo ka hor ma ogeyn miasagubuukuwa daba socdasay intaasi u dhaaftay war kalamaana war ma haysaane xarunta abwaan faarax shuuriya ee ku taalla talyaaniga waxay qabatay barnaamijka la yidhaahdo ayaanka abwaanka waxaana looga hadlay taariikhdii abwaan jimcaale casar caynte oo loo yaqaanay jimcaale dhegataag hadda u naxariistee dadkii taariikhdiisa aqoonta u lahaayoo barnaamijka ka qayb galay waxaa ka mid ahaa dictor aadan cali casayr laashin xasan shirib maal brofesor maxamed cilmi tooxow iyo abwaan cabdikariin xaaji gallayr war allaha u naxariista abwaan cabdulla raaga taraawiil wuxuu yidhi waxaa alafka ii dhiga ou jimcaaladhaga taag asigoo ka idan qabo abwaan faarax shuuriy war bashiir maxamed hirsi buugus hagoreha bandhigi maylaaray dhimaal dhaqan barnaamijkun huska abwaanada lilaan usu gobaday ma istiri badana taariikhdu waa buug biya maydhi karinu beryala ma ilaawi waxaanay warmahaysaanin allah u naxariistay wiilkii loodhan jiray cabdiwahaab cawaale xanuunka kasarku intuu hayuu waraysi bixiyey wuxuu yidhaha jasheeda ilaah haya wixii rabbi ii waa ku qanacsanahay dhakhaatiirtuna waxay igu wargeliyeen inaysan wax daawa ii haynin marka haday taydu dhammaato waxaan ka codsanayaa ummadda soomaaliyeed sawirradeeda inaysan isticmaalin marka waxaan la yaabanahay ummaddan qof walaalkooda intuu noolaa la hadlay markuu dhintay dardaarankiisa xushmayn waayey madamiirkii baa ka dhintay dadkaanse wax ka yihiin war kuwaas maya qof nool war soomaalidu dadka dhintay dadkay weligood ixtiraami jireen eh. hadda maxabaashii uga hari waayeen war calaa kulli xaal eh. cabdiwahaab cawaale nin dhallinyaraa firfircoon buu ahaan jiray wuxuuna ka mid ahaa shakhsiyaadka ummadda wacyigeliya caddicidii xakagataagyadaa ka gardarana ilaahay ha u naxariisto wareejashii dhammaa joogi mayse allah u naxariista wiilkaas kuwa facebooka wareejinayaana ilaahay ka baqeen war dhimatay muslunga ilaahay naariisa eh. dalka iyo dadkaba samir allahayow ka deegsi allahayow ka deegsi xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog waraysi oad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabada ee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo hor joogsanaynaa

hororkii kumagaba waa horjoogsanayna